أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaa weli inoo socda kelimaadkii ku saabsanaa rasuulkeenna muxameda sala allahu calayh waaalih wasalam mucjisooyinkii ilaahay siiyey mucjisadiina ugu dambaysay waxay ahayd ilaaladii iyo dhowriddii iyo samata bixintii ilaahay ka samata bixinaya rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam dhammaan shirqoolladii loo dhigay hadday tahay mid ay mushrikiintu dhigeen hadduu yahay miday yahuudi dhigeen iyo hadduu yahay mid qof fardi ah ku dhalatayba dhacdooyinkan shalay soo aragnay waxaynu ku daraynaa saddex afar dhacdo meelaha dhacdada aynu ku daraynaa waxa weeye sanadkii sideedaad ee hijriyada waa markuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam madiine joogay sideed sannadood wuxuu u dhaqaaqay xaggaa iyo maka isagoo ciidan aada u ballaadhan wata magaaladii beyt eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rasuulka ka soo saaray ee uu nebinimada ugu keenay ee quraysh uga dhaaratay ayuu ilaahay ku guuleeyey gacanta islaamkana waa soo geliyey iyadoo guushaa lagu jiro oo rasuulkuna sala allahu calayh wasalam uu dawaafaya xaramka ayaa waxaa ku soo dhowaaday nin la yidhaahdo fadaalata bni cumayr ninka la yidhahdo fadaala ibni cumayr wuxuu damcay rasuulka sala allahu caleyh wasalam inuu dilo isagoo ka cadhaysan mushrikiinta iyo gaaladii laga roonaaday iyo islaamka ku guulaystay maka deeta rasuulku waa fahmo oo ilaahay baa fahansiiyey wuxuu uhi maadaa fii nafsika yaa fadaala maxaa naftaada ku jirood wadaayood ku fikiraysaa mar alla markuu isogaaday buu yidhi kuntu adkuru llaha yaa rasuul allah ilaahay baan xusayey waan iska tasbiixsanayy waa ninkii doonaya inuu dilo dhagar galo ayaa xaggaa ka fadkudiyey uu u yeedhay rasuulku sal ly slam laabta ayuu gacanta ka saaray wuxuu yidhi mabuu rasuulku sala allahu alay wasalam gacantayga mabuu qaadin ilaa aan islaamay oon isaga jeclaaday wax adduunka cid adduunka joogtana isagaan ugu jeclaaday laba arrimood markaa weeye midi waa warka la siiyey iyo arrintuu ku hamiyayey inuu waxay ku ogaaday buu ogaaday mid labaadkana waxa weeye gacantaa uu saaray ee ilaahay barakada geliyey ayaa wax alla wixii caloolxumo ah iyo nacaybana ka saartay meesha rasuulka sala allahu calayh waaalih wasalam aayaddaynu shalay ta akhrinay wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay dadka wuu kaa dhowrayaa gacan ibni aadam ku bixi maysid intaanay soo degin waa la waardiyeyn jiray waa la ilaalin jiray mararka qaadku rasuulku sala allahu calay wasalam say caaisha leeday habeen buu seexan waayey markii madiine la tegey oo colaaddu dabcan badnayd ayuu gemi waayey wuxuu uhi layta rajula saalixan min asxaabii yaxrusuni leyla miyaan caawa helo nin wanaagsan oo asxaabtayda ka mid ah oo ilaaliya ilbiriqsigii kabacdi waxaan maqalay hub sanqadhaya iyo seefihii iyo warmihii waa kuma buu yidhi waa sacad ibnu abi waqaas rasuula allah oo damca inuu caawa ku ilaaliyo markaasuu rasuulku u duceeyey sala allahu caleh wasalam wuu gamcay bay tidhi ilaa aan maqlayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo khuurinaya ayaan maqlay bay leedahay caaisha radi allahu canha makana waa lagu ilaalin jiray oo waxaa ilaalin jiray cabaas ibnu cabdilmualib habeenkay aayaddu soo degi doontana saxaabo badan baaba ilaalinaysa ku gadaanayd intuu rasuulku sal ly slam daaqadda ka soo qooraansaday buu ku yidhi ayuha nnaas insarifuu dadow iska rawaxa faqad casamanii allah ilaahay baa ilaaliye kol hadduu alla ilaalinayo ciidamo ii soo dirayo idha ilaaliya idinku iska tagoo iska nasta marka waxaaynu ka sheekaynayna qisas waxa weeyaan cismatullaahi casa wajal ilaahay ilaaladii weeye loo gacan dhaafi waayey cid kasta ha isu tagto cadaawo kasta ha isu yimaado rasuulka sala allahu caley wasalam wax dhib oo ibni aadam ka soo gaadhay ha gaadho dhibaato oo kookoobani laakiin dhimasho iyo qurgooyo ma u gaadhin waxaa ka mid ah dhacdooyinka rasuulka sala allahu caley wasalam soo maray sanadkii toddobaad ama cafwan waa sanadkii meelaha sideedaad weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi abu sufyaan waar miyaa la waayey maa axadun yaqtaalu muxamadan fa innahu yamshi fi laswaaq maxaa loo waayey nin maxamed kaga siiyo oo qudha ka jara waayo maxamed ilaala ma laha habeenkii mooyaane maalin ilaalisa markii dambena ilaalo mabuu lahaynba suuquu iska mara cid ku gadaamini ma jirto meeluu ku xidhaya ma jirto maxaa loo dili waaye nin ayaa u yimid dabeete wuxuu ihi aniga ayaa hawshaa u baxaya haddaad isahaydo wuxuuhi walle waan ku sahayaya si wanaagsan baan ku ilaalinaya ubadkaaga waxbaan uga tegaya imaam bayhaqi baa soo saaraya adigana faras wanaagsan iyo wixii aad iga baahata ayaan kugu wareejinaya wuxuu uhi hubkaagama baahniyo bahal khinjir ah khinjirku waa bahashan aynu idhaahno golxobka ayaan haystaa buu yidhi oo laba af leh oo cidda sidaa lagu yidhaahdo aan waxba ka reebayn laakiin aniga isahayo waa la sahayay rasuulka sala allahu calayh waaalih wasalam ayuu madiine ugu yimi wuu baafinayaa garanba maayo ayna rasuulullah markaasaa lagu yidhi waa kii masaajka joogay masaajka ayuu tegey mee rasuulkii ilaahay bani cabdilashhal buu u baxay meel koonaha magaalada ah halkiibuu kaga daba tegey wuxuu la kulmay isagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii dhex fadhiya u xadiisaya wuxuu uhi ayukum ibnu cabdilmualib kineebaa ah ina cabdilmualib markaasaa lagu yidhi waa kaa inta aanu sooba gaadhina rasuulku uu sii faallay wuxuu yidhi inna haada yuriidu kadra ninkaa soo socda ma aragtaan haa khiyaamuu wadaa iyo wuxuu wadaa inuu waxyeello sameeyo wallaahu xaa'ilun baynahu wa bayna maa yuriid uu socday iyo arrinta uu doonayana ilaahay baa ka hortaaganoo u suurtogeli mayso deete wuxuu ihi masalanku weydiinayaa soo dhowow buu ihi markuu soo foorarsaday ayaa saxaabiga la idhaha usayd ibnu xudayr baa dib u tuuray oo daafadeeyey markaasaa waxaa ka soo dhacay golxobkii ninkii markiibuu kurbaday rasuulku waa soo dhoweeyey sala allahu alay slam ii warran buu ihi runta ii sheeg maxaad waday oo haddaan runta kuu sheegay ma la ammaan gelinayaa haa waa lagu ammaan gelinayaa wuxuu idhi abu sufyaan baa isoo diray inaan ku dilaa baa lay soo diray ee sidaa iyo taasaa dhacday deete wuxu uhi waan ku cafiyayaae ma islaamaysaa halkii buu ku islaamay saxaabadana ridwaanullaahi calayhim waa uu ka mid noqday dhacdooyinka rasuulka sala allahu caleyh wasalam soo maray ma yarayn waxaa ka mid ahaa sanadkii sanadka xigee sagaalaad ayaa waxaa imanaya caraboo dhan qabaa'ilka qabiil walba wafdigeeda iyo odayaasheeda iyo cuqaashooda ayaa imanayey si ay u islaamaan waxaa ku jiray qabiil laba ninoo mujrimiina ay ku jiraan oo dadka kale islaam bay rabaane iyagu ishu u daban tahay oo doonaya inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam khaarajiyaan waa ninka la dhaha caamir ibnu tufayl iyo arbad ibnu qays wuxuu yidhi caamir nin la yaqaanoo magac laanahay oo muuqaaloo qurux badan rasuulka sala allahu caleyh wasalam anaa kaa mashquulinayo waxaan odhan waan kula fakayaaye adiguna xagga dambe kaga kaalayo waa inaad seef ku kala goysaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxay damceen iyo makriga ay damceen wuu fashilinaya sidii baa la yeelay rasuulka sala allahu caleyh wasalam bay u yimaadeen ninkii caamir baa ku yidhi haddaan ku raaco maxaan leeyahay markaasuu yihi laka maa lilislaami wa calayka maa calayhim haddaad raacdo muslimiintaad la mid tahay oo wixii saaran baa ku saaran waxay leeyihiin xuquuqna waad yeelanaysa suu hi maya anugu kaa ku qanci maayo miyaanad iga dhigayn ninka ku-xigeenkaaga ehe haddaad dhimato kugu xigaya ma ahay suu hi maya laakiin abaanduul baan kaa dhigaya fardaha ayaad maamulaysaa wuxu hi iminka farda waan maamulaaye maxaan leeya intii wuxuu wadaa inuu ka kala soo wareego kiina waa soo wareegay xagga dambu ka soo wareegay seeftii buu isiri la bax mise ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiiba waa qallajiyey wuu dhaqaajin waaye rasuulku sala allahu alayh wasalamna wuu arkay inay wax wadaan wuxuu idhi allaahuma ikfiniihimaa bima shi't ilaahay oo waxaa doontay igaga kaafi ilaahay oo labadan inkaarqabayaasha ah iga kafee oo sidaa doonta u kafee waxay labadii noqdeen iyagoo hanjabaya oo ay leeyihiin laamla'anna calayka khaylan duhman fardo baroor ah ayaan magaalada ku buuxin doonaa waan ku soo weerarayaa buu leeyihi maasuu rasuulkuna ugu jawaabay ya'ba allahu daalika wa abnaa'u qayla ilaahay arrinkaa ma ogola ansaarta oo abnaa'u qayla la ydhaana ansaarina kaa yeeli mayso inaad rasuulka halkaa ku soo weerarto waleyn kaa yeelayn iyagaa bartaada kuugu tegi waxaa dhacay nimankii oo sii socda ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala ducadii rasuulka ajiibay kii caamir ahaa ee lahaa waxbaan mashquulinaya waxa soo baxay dhaleeco iyo kud baa ka soo baxay luqunta waliba waxau ahaa cudur ay aad uga xumaadaan oo dabeeca dhaqan ku keena warwar iyo walbahaar kudkaasaa ka soo baxay guri baa lagu baxnaaniyey gurigaa lagu baxnaaniyey waxaa la gabadh qabiilada ayasaan ah deetau muraardilaac wuxuu idhi aqudatan ka qudat albaciir waan ma dhaleecayo dhaleecadii awrtoo kale aanu dhimanaya wa mowtun fii beyti suluuliya gabadh reer suluuliyana gurigeedaan ku dhimanaya wale labadaasi isugu kay dhici maayaan anoo hebela faraskay saara aan faraska ku dul dhintee faraskiibuu ku dhacay isagoo faraskii saaran ayay naftu ka dhacday inta aanay naftu ka dhicinna way iswaraysteen waa nin kaarqaba yahow sawtaynu isku oga disho xul adugu anuun baan ku arkayey maadaan ku dilaa adigun baan ku arkayey oo cid kaleba maan arkayne maadaan seefta kugu dhuftaa buuri rasuulka dhan sala allahu caleyh wasalam ee ku dhex jira ilaahay uu ka indhasaabay kii kalena isagoo meel dhexa marayunbaa ilaahay saaciga ku keenay hanqan iyo danab danabkii baa la tegey waa waa tadbiiqa iyo fulinta aayadda ilaahay leeyahay ina shaani'aka huwa alabtar mid kastoo ku nacab isaga ayaa daba go hadday kuwii hore walaalayaal rasuulka sala allahu caley wasalam damci jireen inay qudha ka jaraan maanta gaalo iyo gaalo raac waxay rabaan in sunnaha rasuulka sala allahu caley wasalam la qurgooyo oon sunnaha la baranin oo aan lagu camal falin oo aan la dabaqin oo aan laysku maamulin sunnihii bay ikhtiyaalayaan ilaahayna u suurtogelin maayo yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun dhacdooyinka rasuulka sala allahu aley wasalam soo maray waxaa u badnaa sidaynu tilmaamaynay nimanka carbeed ee gaalada cad ah waxaa ku yeeri jiray waxooga yuhuuda iminkana waxaynu ku daraynaa hal dhacdo oo ay munaafiqiintu dabareen munaafiqiintu madiine aad bay ugu badnaayeen wa min ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum allahu yaclamuhum kuwa reer madiina qaar baa jira ku madax adag buu ilaahay yidhi nifaaq iyo munaafiqnimada sanadkii sagaalaad buu rasuulku u baxay sala allahu alay wasalam khaswada la yidhaahdo tabuuk tabuuk waa meel aad iyo aad u dheer jiidaal dheer baa la maraya socdaal dheer waa kaliil waa xilli kulul waxoogay munaafiqiina raacay ilaahayna wuxuu tilmaamay munaafiqiina hadday ku raacaan wanaag iyo sama kugu raaci maayaane dhibaato iyo xumaan bay kugu raacayaan low kharajuu fiikum ma zaaduukum ilaa khabaala walaa awdacuu khilaalakum yabquunakum اlfitna wa fiikum samaacuuna lahu nimankaasi koob iyo toban nin bay ahaayeen inta ummaddu jihaad u baxayaan iyo diinta ilaah in la kor yeelo iyagu waxay u baxayaan fursad iyo jaanis ama rasuulu llaahi sal ly slm ku dishaan oo ku qurgoysaan ah hesheen waxay iskala socdaan muslimiinta waxay socdaanba waxay ku soo baxeen meel ee ah karin ah meel karin ahoo xaggani buuri ka xigto halkani surye ay tahay doox weyn iyo waraar weynna ay halkan ka qodan tahay waxaana wallahi halkana fursad ah fursad weeye soo noqodka markaynu soo noqonno halkaa markuu maraya uun aynu tallaabadeena ka qaadno laakiin khaabuu wa khasiruu way guuldaraysteene ma waxay moodayaan in ilaahay subxaanaه wa tacaala moogan yahay ma waxay moodayaan ilaahay rasuulkiisa dayacayo markiiba ilaahay waa u soo warramay rasuulkuna uma yeedhin waxna ma weydiine markuu soo laabtay wuxuu meeshii ku soo beegmay isagoo uu hogaaminayo xudayfa ibnulyamaan baa awrka u hogaaminaya camaar ibnu yaasirna dabaduu uga wadaa oo neefka ayuu xaggama ka wadaa nimankii koob iyo tobanka ahaa madaxay soo duubteen si aan loo garanin awrtiina way soo eriyeen waxay doonayeen awrta inay awrka ku dhuftaan dabeetana awrkaasi shalwado markuu shalwadona subxaana allah rasuulku horeeyo awrkuna ka dambeeyo khalaas dabeetana halkaa warkiisa lagu waayo waa qorshahay dhigteen ilaahay qorshihiisuna kaa waa ka duwan yahay rasuulku markiiba u waxyooday waa loo sheegay camaar buu diray camaar buu yihi celi awrta camaar bakooraduu haystay iyo ul buu ku celiyey gebiga awrtii waa caabiyey wuxuu miyaad garatay maya yaa rasuul allah awrtana waan garanayey nimankuna waa nimanay soo qariyey bay ahaayeen waa maalintuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam u warramay xudayfa ibnulyamaan koob iyo tobanka magacba wuu siiyey waa maalintuu la baxay saaxibu siri rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam sirhayaha rasuulka ayuu noqday wixii intaa ka dambeeyena waa lagu darayayuun liiskii kuu furnaa eed haysay ee munaafiqiinta kaana ku dar hebel kalena ku dar hebel kalena ku dar munaafiqiinta waxaa lagu ogaa xudayfa ibnu lyamaan ilaa cumar ibnu khadaab radi allahu tacaala canhu markuu rasuulku dhintay haddii nin saxaabi dhinto xudayfe ayuu eegi jiray hadduu xudayfe ku arkana wuu ku tukan jiray waxay tilmaamaysaa inaanu munaafiq ahayn hadduu xudayfe ka waayana kumuu tukan jirin riwaayaadka qaarna waxay leeyihin xudayfuu soo kaxayn jiray xudayfuu gacanta soo qabsan jiray hadduu xudayfe gacanta iska dhufto oo aggaa marana isna u ka leexan jiray haduu xudayfa la tukadana wuu ku tukan jiray bal waxaa dhacday inuu maalin dhaariyey i xudayfaw ilaahay baan kugu dhaariye munaafiqiintii la tilmaamay ee rasuulku tilmaamay ma ku jiray anigoo maalinna meekaa tilmaamay waa cumar bnu khadaab waa faaruuq oo munaafiqnimo ka baqanaya maya wallaahi laakiin qof dambe inaanan u sheegaynin ama aanan cadaaladiisa tilmaamay marka waxaasoo iskudaya iyo waxaasoo shirqoola ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka waa ka badbaadiyey cidda ilaahay badbaadinayo cidda ilaahay ilaalinayo cid u gacan dhaafi karta haba ma jirto qof ilaahay leh wuxuu u baqdaa meesha ma taallo qofku inuu alla isku xidho oo ilaahay aamino ayuu kaga badbaadaa wax badan oo dhibaato ah sidaa awgeed ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka alla waa ilaaliyey wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay waa ka dhabeeyey mucjisadii aynu shalay bilownay halkaasay inoogu idhashahay waxaynu ku daraynaa mucjiso ka mid ah mucjisaadka waaweyn ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo iyaduna ah waxyaalaha uu la khaaska yahay waa mucjisada ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay bismi illaahi araxmaani araxiim iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wain yarow aayatan yucridu wayaquuluu sixrun mustamir ilaahay wuxuu leeyahay qiyaamihii ayaa soo dhowaaday iyo saacaddii dayaxuna waa kala dilaacoo labuu kala noqday hadday gaaladu aayad iyo mucjiso arkaan yucriduu way jeestaan wayaquulu waxay ku tiraabaanay ku dhawaaqaan sixrun mustamir bal sixir aan kala go-ayn eeg maxamed sixirkiisu dabadu isku haya maalinba nooc baad arkaysaa alla nooc badanaa bay leeyihin meel daran baa laga tuuraya saasay ku jawaabaan imaam albukhaari ayaa wuxuu soo warinaya min xadiidi anas bin malik radi allahu tacaala canhu inuu yidhi rasuulku anas ina ahla makkata sa'aluu rasuula اllahi sal ll ly slam an yuriyahum aaya anas baa wuxuu leeyahy rasuulka waxaa la weydiistay aayad iyo mucjisana tus riwaayad kalena waxay leedahay waxaa weydiistay nimankii ugu madaxa weynaa gaalo waliid ibnu mugiira abaa jahl ibnu hishaam alcaas ibnu waa'il alcaas ibnu hishaam alaswad ibnu alib samca ibnu اlaswad annadar ibnu اlxaaris kulluhum waxay dalbadeen aayadna tus aanu ku rumayne rasuulku wuxuu weydiiyey sala allahu caleyh wasalam oo raggiinaa madaxda ahi haddaan ilaahay weydiisto oo aayad laysiiyo waa rumaynaysaan miya sida nacamha waa ku rumaynaynaa wuxuuhi ilaahay oo aayad afar iyo tobnaadka ah eega iminka labuu kala noqonayaa isleeg markaasuu iyagoo arkaya laba kala noqday buurta la yidhaahdo abi qubays qayb baa dul tagtay buurta la yidhahdo qucayqicaan iyadana mid baa dul tagtay waa laba buurood oo kale fog weeye markaasuu yihi ishhaadu weydinkaa markhaati ka ahaada ma aragtaan nimankii waaweynaayo ballanka qaaday odayaasha ahaa ee dalbaday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala isna uu u bariyey ballankii way ka baxeen waxay idhaahdeen sixir weynaa sixirkiisu maantuu samadiina gaadhi maantuu dayixiina kala barhaya halkii bay ka bilaabeen wain yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixru mustamir waxay yidhaahdeen sixru ibni abi kabsha rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay damcayaan inay hoos u dhigaan may odhan jirin moxamed ibni cabdillaah waxay ku naanaysi jireen islaantii nuujisay ee xaliimatu sacdiya ninkeedii ayay ku naanaysi jireen odhan jireen ibna abi kabsha maadaama odaygaasi uu rasuulka xagga caanaha iyo nuugmada aabba ugu ahaa kuwoodii caqliga lahaa baa yidhi war hadduu idin sixray idinka meel baaba la joogteene ummadda miyuu wada sixri karaa iyo uunka sidhaan maya haddaba safraha suga oo habeenka calaamadiya oo dadka socotada a ah waraysta haddii ilaahay khayr la damcay taana way qaadan lahaayeen tiina may qaadanin way sugeen socotadii baa timi waxaana habeen heblaayo maxaa aragteen habeenkaa mucjisaa dhacdayoo dayaxa sidii loo eegayey ayuu kala dhambalmay labuu kala noqday cid walbana waa u jeeday haddana halkoodii bay ka bilaabeen sixirkiisu waaba bilaa xuduudba wey makana wuu ka tallaabay meel walba waa gaadhaya halkaasay maraya wax kastoy arkaan iyaga meel bay ugu qoran tahay halka dadka muminiinta ugu qoran tahay mucjiso ilaahay ka muujiyey iyo jarfid ilaahay sharfay iyo meeqaan ilaahay gaadhsiiyey ayay ugu qoran tahay mucjisadaasi waxa wariyey ugu yaraan tobaneeye saxaabi sheekh ladhaa cabdilwahaabi subki wuxuu leeyahay inshiqaaqu lqamari mutawaatir inuu dayaxu kala dhambalmay waa qiso mutawaatira oo lagu kala beyri waayey oo la soo wada wariyo weeye o layska daamaray mansuusun calayhi fi lqur'aan qur-aankuna waa caddeeyey marwiyun fi saxiixayni wagayrihimaa labada kitaabee saxiixaynka bukhaariyo muslimna waa lagu wariyey iyo kutubaha kaleba wuxuu sheekhu kusii daraya walam yanshaqa alqamaru ligayri nabiyina sal l slam dayaxu umuu dilaacin nebigeenna cidaan ahayn weligii wa huwa min ummahaati mucjizaati mucjisooyinka waaweyn ayuu ka mid yahay ee rasuulkuna leeyahay sala allahu caleyh wasalam waa ijmaaca isku raaceen ahlu sunnati waljamaaca maadaama qur-aanka lagu sheegay qofka beeniya ee idhaa war dayaxu umuu dilaacin ama indhasarcaad buu ahaa ku kufriyaya wuu ku gaaloobaya maxaa yeelay waa aayad qur'aan ah aayad qur-aana qofka beeniyaana diinta waa kaga baxayaa imaamu lkhaaabi wuxuu leeyahay inshiqaaqu lqamari aayat cadiima laa yakaadu yucaddu laha shayu min aayaati alambiyaa laa yakaadu yacdiluha shayu min aayaati alambiyaa walihada ikhtasa bihi sayiduhum mucjisooyinka waaweyn een mucjiso kale la mid ahay weeye sidaa awgeed ayuu rasuulku sala allahu caley wasalam ula gaar noqday marka ilaahay subxaanaه wa tacaala aayadda wuxuu ku leeyahay goor ah maxay afar iyo toban qarni ka hor ama kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo soddon sano ka hor ayuu ilaahay leeyahay iqtarabat الsaacatu waاnshaqa اlqamar qiyaamihii baa dhowaaday dayaxuna waa dilaacay waa goorma waa kun iyo afar boqol ka hor ayaa qiyaamuhu dhow yahay rasuulkuna wuxuu lahaa salى اllahu عalيه wasalam bucistu ana wالsaacati ka haatayn anigiyo qiyaamaha waxaana la soo saaray annagoon waxba isu jirine in yar kala faana horeeya wax badan aan kala horraynin ayaa la soo saaray qiyaamuhu wax kaa fogba maaha qiyaamuhu waa inaad geeriyooto uun rasuulka waxaa ka sugan sala allahu caleyh wasalam kullu man maata faqad qaamat qiyaamatu qofku hadduu dhinto qiyaamo kale kaloo hadhay ma jire isaga qiyaamihiisa wuu u dhacay kuwa kalena ole qiyaamahooda ha sugaan kol haddaad dhimato halkaasuu qiyaamihii kaaga bilaamaya cid aanad arki jirin oo malaa'ig ah meel aanad arki jirin oo qabrigii ah xaalado aanaad la kulmi jirin caalamkii kale oo dhan baad ka soo googoosanaysaa caalam kaloo la ydhaha caalamulbarsakh ayaad u gudbaysaa marka saacaddu wax fog maaha mowdkuna wax fog maaha qofka muslima waxaa la gudboon inuu u diyaar garoobo oo wixii uu ilaahay la hortegi lahaa yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin inuu la yimaado ayaa fiican ididiilada iyo berito iyo saa dambe iyo sanadka soo socda toobadda in loo dhigtaa waa xeeladaha shayddaanka weeye ilaahay baa inoo sheegaya subxaana wa tacaala rasuulka sala allahu caleyh wasalam ayaa inoo tilmaamaya nin saxaabiya oo acraabiya oo reermihiya ayaa rasuulka sala allahu caleyh wasalam u baaqay iyo saxaabada socda wuxuu idhi mata saaca qiyaamuhu waa goorma rasuulku sala allahu alay waslam ugama jawaabinoo waxaan uga jawaabaynin waa waxaan ilaahay mooyaane cid kale ogeyn isaguna ma oga jibriilna ma oga malaa'ig insi iyo jinni midna ma oga wuxuu u leexiyey su-aal wanaagsan oo isaga waxtar u ah wuxuuhi maada acdadta laha maxaad u diyaarsatay nin aad u qiimo badan ba wuxuu idhi lam actada laha kasiiru salaatin walaa siyaamin walaa sadaqa salaad badan iyo soom badan iyo sadaqo umaan diyaarsan fara badan hayra anii uxibu allaha warasuulah laakiin waxaan jecelahay ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan jecelahay rasuulku muxuu yihi salى اllahu alيه wasalam almar'u maca man axaba ywma alqiyaama haddaa waad wanaagsan tahay waxaad leedahay rajo wacan baad leedahay qofku wuxuu la jiraa maalinta qiyaame cidda uu jecel yahay saxaabadu waxay yidhaahdeen sidaanu maalintaa u faraxnay walle inaanaan hore ugu farxin waxaa yeelay qofku hadduu rasuulka jeclaado maalintaa waa la jiraya hadduu saxaabada jeclaado waa la jiraya hadduu abubakar iyo cumar iyo saxaabadii kala jeclaado wuu la jiraya dhinac kale xadiisku waa xadiis khatar oo wuxuu ku tusayaa cidda qalbigaagun eeg istafti qalbag qalbigaaga yaa ku weyn haddii gaalada waaweyn ee siyaasiyiinta ah iyo kuwa kubadaha ciyaara iyo kuwa agtarada ee filimada matala iyo qaar munaafiqiina iyo inkaarqabayaal qalbigaaga kuwayiin iyagaad la jiraysaa maalinta qiyaamaddu la joogaysaa meelna lagula soo joojinaya subxaana allahi alcadiim marka waxaa lagu kala tegaya maxabada qalbiga ayaa lagu kala tegaya qiyaamuhu waa dhow yahay laakiin waxaa lagu kala tegayaa u diyaargarowga iyo u qalqaaladka iyo inuu qofku isu diyaariyo inuu habeenkuu seexanayaba ku talagalo inuu habeenkaaba laga soo dooni kara nafta yar inuu dardaarmo inuu walaalihii cafiyo inuu alla isku xidho inuu toobadda jadiidiyo ayaa laga rabaa waxaan walaalayaal arrinkaa ku soo gebagabaynaynaa dadka muslimiinta ahi markay mucjisaadka rasuulka sala allahu caleyh wasalam maqlaan ama ay dhegaystaan waxaa laga rabaa inay iimaankoodu kor noqdo waxaa laga rabaa inay ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadnaqaan nicmada intaa in leegsiiyey rasuulkeenna kariimkaa sala allahu caleh wasalam ee galladay ee ka duway ambiye fara badan waayo waxa isku qoofalani waa nicam ku joogi kara uun mahadnaqeenna bal u fiirso ilaahay inuu kaa dhigo khayra ummatin ukhrijat linnaas ummaddii ummadaha laga soo saaro ugu qiimaha badnayd inuu ilaahay kaa mid dhigo kitaabkii kutubahaba muhayminka ah ee koobsaday ee cilmigooda oo dhan koobay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku soo dejiyo ummaddan uu ku siiyo nebigii nebiyada ugu sharafta badnaa iyo ambiyadii rususha ee ugu mucjisaadka badnaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebi kaaga dhigo waa nicmooyin la yaab la weeye khasaa'ista ummaddan la siiyey ummad kale lama siinin sidaa awgeed in ilaahay u mahadnaqnaa waa daruuri diinta inaynan ku dheganaanno gaalana waxay doonayaan inaynu iyaga la masowno oo aynu la nocnoqonno ilaahay subxaanah wa tacaala ilaahay diintiisa hayna waafajiyo ilaahay wanaagga hanaynagu dilo hanaynagu nooleeyo ilaahay cilmigeena naafica ka dhiga camalkeenana saalix اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب